bsmi اllahi الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العaalمين wاlcaaqibaة lلmتaqin wla cudwana إla عlى الظالمين slى اllah وslm وbaaرك عlى mحamed وعlى آlih وصaxbih أجمaعين wuxuu yihi sheekhu raximah اllah fasl وإida rama الrajul زawjatه bالzina marka xaggan fasalkan qeybta hore waynu soo yar tilmaanay darsigeenii inoogu dambeeyey waana licaan baa la yidhaahdaa marka darsigeenii hore qaybta hore waynu kusoo tilmaanay soo ma wuxu uhi sheekhu waidaa rama arajulu ninku marka uu ku gano zawjatahu zawjadiisii marka uu ku tuuro bizinaa zina marka uu ku sheego fa calayhi korkiisa waxa ahaaday xadulqadf xadulqadfa korkiisa ahaaday ilaa an yuqiima inuu joojiyo mooyaane oo uu keeno albayinata caddayn aw yulaacina ama markaas uu licaanto ama uu licaankii uu la yimaado ilahi ba wuxu uhi subxaana wa tacaala waladiina yarmuuna aswaajahum walam yakun lahum shuhadaa ilaa anfusuhum fashahaadatu axadihim arbacu shahaadaati billah inahu lamin asaadiq qofka zawjadiisii zina ku sheega qofka zawjadiisii zino ku sheega cadaymana aan haysanin oo markhaatiyaashii ah fa shahaadatu arbacu shahaadati bil marka waa licaankiibay marka asalkii masaladu sheekhu inoo mariyo waynu arki doonaa insha allahu baabka xadka xuduudaynu ku gaari doonaa ku arki doonaa xadka xadulqadaf la yidhaahdo qadafku xadulqadfku n imanay qadafku waa xaaraan qadafkuna waxa weeyaan inuu qofku qof muslimo cafiifa uu ku sheego zina u ku toro in qof zina lagu sheegaana waa xaaraan wey qofkii qof zina ku sheegana waxaa laga doonayaa caddaymo caddaymahaasina waa afar markhaati afarta markhaati hadduu keeni waayo waxaa lagu dhufanaya xadkaa xadulqadaf la odhanay ayaa lagu dhufanaya oo sideetan jeedar markaa saa daraadeed bu shekh wuxu uhi idaa rama arajulu zawjatahu bizina fa calayhi xadulqadaf ilaa an yuqiima albayinata bayinadu waxa ay dhabarkiisa ka ilaalinaysaa in la jeedareeyo oo la karbaasho marka marka haddaynu nidhi wax xaaraan in qof muslimadii la qadfo oo xumaan lagu sheegaa ninkuna zawjadiisu waa saasoo kale wey ilaa xaalad mooyaane xaalad bay waajib ku noqonaysaaba isaga xaalad waxay ku noqonaysaa waajib xaaladda waajib ku noqonaysa waxay markuu og yahay ilmahan calooshu ku jira inuu isaguna dhalin markaa inuu anfiyey ilmaha iska anfiy ilmaha nasabkiisu u gelayaa isna waa og yahay inuuna ilmahan marka waxa weyaan isaguna una lahayn marka waajib ku noqonaysa inuu uu qadfiyo licaanka inuu la yimaado bman inuu ilmihii iska anfiyo marka kale waxay noqonaysaa in aan iska ilaaliyo de waxaa laga yaaba waqtiyada qaar tuhun ina iska noqoto waana sida dadka badidooda u badan yihiin haddaba licaankii buu inoo sheegay qaabkii licaanku u dhacay wuxu uhi fa yaquulu wuxuu odhan doonaa marka cinda alxaakimi xaakimka agtiisa waxau odhan doonaa fi ljaamici masaajidka jaamica ah dhexdiisa cala mimberi mimberka dushiisa wuxuu ka odhan doonaa fii jamaacati min annaasi koox dadka ka mida ah dhexdooda ayaa waxau ka dhex odhan doonaa ashhadu billaah inii la min asaadiqiin fii ma ramidtu bihi zawjatii fulanata min azina horta aayadda qur-aanka waxaa inoogu yaallaa ashhadu billaahi inii la min asaadiqiin oo waxa weeyaan fashahaadaةu axadihim arbacu shahaadaati biاllahi inahu la min aلsaadiqiin wاlkhaamisata ana lacnat اllahi calayhi in kaana min alkaadibiin marka ashhadu biاllahi inii la min aلsaadiqiin hadduu ku gaabsado sax bay noqonaysaa intan kale uu sii raaciyey waa iska waxa wey tawdiixun iyo caddaynun arrintu buu sii caddaynaya lakin hadduu ashhadu biاllah inii la min aلsaadiqiin keliya uu yidhaahdo sax wey waayo aayadda qur-aanka qaabkii loo odhanaya bay sheegtaa iyadu ilahi wuxu waladiina yarmuuna aswaajahum walam yakun lahum shuhadaa ilaa anfusahum fa shahaadatu axadihim arbacu shahaadatin billahi inahu liman asaadiqiin arbacu shahaadatin billahi inahu liman asaadiqiin afar jeerun buu odhanaya ashhadu bilah ilahay baan markhaati gelinaya lafdiga ashhadu waxba lagu bedeli maayo waa ilaa naska saas kusoo arooray ya shahaadatu aad arbacu shahaadaatin billah fa shahaadatu axadihim arbacu shahaadatin billah marka lafdiga ashahaada ku bedeli maayo axlifu waxaan ku dhaaranaya ku bedeli maayo dhaar ku bedeli maayo ashhadu buu odhanaya waay fii ramitu bihi zawjatii fulana zawjadeyda fulana wixii aan ku tuuray oo min azinaa zina ah inaan run sheegayo baan ilaahay markhaati gelinaya buu odhanaya marka haddii meeshay joogto wuxuu ohanaya de waa zawjatii haadihi wa ana hada alwalad haddii uu markaa jiro kaasi kaa hore markii zina uu sheegay haddii ilmo uu iska anfinayo uu diidayana iyadana wuxuu odhanayaa wa ana hada alwalad min azina walaysa mini waladkanna waxa uu ka ahaaday zino walaysa minii aniga mu ahaanin anigu maan dhalin buu le arbaca maraatin afar jeer buu intaa ku celinaya marka fa shahaadatu axaadihim arbacu shahaadatin billah afar jeer buu intaa ku celinaya marka koowaad marka labaad marka saddexaad marka afraad wayaqulu fi lkhaamisat yaquul fi lmarati alkhaamisati marka shanaadna waxa u odhanaya bacda an yacidahu lxaakimu xaakimku marka uu waaniyo dabadeed wa calaya lacnat llaahi korkayga ha ahaata lacnada ilaahay in kuntu min alkaadibiin kuwa beenta sheegaya haddaan ka mid ahay lacnada ilaahay korkayga ha ahaato haddii aan been sheegaya wey waxa aan sheegay been ay been tahay lacnada ilaahay korkayga ha ahaato nacraduna waa qofku naxariista ilaahay laga fogeeyo marka waa waa la wacdiyey xaakimku uu wacdi doona waxaa odhanaya markaa shanaad inta aanu ku dhawaaqin intaas way waxa weeyaan waa tii ugu dambeysay wey uu waaninaya rasuulka calayhi salaatu wasalaam qoladii lacantantay waa waani labadiibu wuxuu u sheegay ana cadaab addunyaa ahwanu min cadaab alaakhira cadaabka adduunyada ayaa ka fudud cadaabka aakhira cadaabka addunyada waxa lagala jeedaa xadka qadafka iyo iyo xadka zinada ahwan min cadaab alaakhira oo qofka hadduu been sheegayo cadaabka ku mutaysanaya aakhir markaa wuxuu rasuulku yihi alayhi الsalaatu wasalaam fahal minkuma min taib markii dambe dhameeyenba xadiisku markaa calaa xal waa la wacdiyey marka waxa laga yaaba wacdigaa la wacdiyey inuu inuu qofku markaa uu ka istaago uu ka noqdo u toobad keeno iyo dhici karta marka hadduu taa shanaad uu la yimaadu dhameeyo licaankii waa dhamaystirmay maxaa axkaam ka dhalanaysa haddaba waa kan yatacalaqu bilicaanihi licaankiisa waxaa la xidhiidhaya khamsatu axkaamin shan xukun baa la xidhiidhaya marka uu licaanka dhameeyey shan xukun baa ka dhalanaya kow suquuط اlxaddi canhu xadka ka dhicitaankiisa xadka dhicitaankiisa isaga uu ka dhacay yaa ka dhalanaysa horta xadkii baa ka dhacaya xadka ka dhacay la sheegaya waa kee ya xadd اlqadaf xadd lqadafki baa ka dhacaya yani licaan buu la yimid waxa la yidhi ama bayino keen ama licaan la kaala licaankii buu la yimid marka kaasu waa mid suquuط اlxaddi canhu xadka dhicitaankiisa uu ka dhacay waa mid ka labaad waa wujuub اlxaddi calayha iyo xadka oo korkeeda iyaduna waajib ku noqday waajib ku ah marka iyaduna ama waa waa inay waa inay licaan la timaado suu xadkaas uga dhaco xadka loo sheeda waa ke waa xadd الzina wa wujuub wa zawaalu اlfiraash iyo firaashka zuulitaankiisa farashka waa loogala jeeda annikaax nikaaxii baa zuulay meesha ka baxay marka ahlucilmigu waxay isweydiiyeen ma mujaradu licaan buu ku dhacaya licaanka laftiisu ku dhacaya oo marka saa uu licaanka u dhammaystiro ayay gabadhiba ka furan tahayba mise markuu licaanku dhamaado wuxuu u baahan yahay in lagu yidhaha gabadhi fur dabeetna u yidhaha waan furay gabadhi amaba isaga laftiisu yidhaha waan furay oo furniinka u raaciyo waa laba qowl ahlucilmigu leeyihiin imaam shaafici waxa uu yihi isagu iyo jamaacatu min ahli اlcilm waxay yidhaahdeen mujarad licaan buu ku dhacaya iminku muxuu nagu hi wa zawal firash xukunkii baa ka dhashay licaanku markuu saa u dhammaado nikaaxiina waa zuulayaaba way ka furantay ba automatical imika ka furantay uma baahna ba inu ha waan furay uma baahna way ka furantay kaasina waa mid wanafyu lwalad hadduu jiro wey kaasi laakiin hadduu jiro walad uu anfiyey oo uu iska diiday oo uu yihi anugu waladkan xagga hore ana hada lwalad min azina walaysa minii soo naguma soo odhanin markuu licaanku ila marna walad baa u marna waladba maba jiro hadduu doono zinubu ku tuuraya markaa markuu waladku jiro waladkii uu iska diido iyadana nafilwalad ilmahaasina waa ka anfuubaya nasabkiisa geli maayo ilmahaas ku abtirsan maayo ilmaha miyaa la odhanaya waladu zina maya lama odhanayo qofka ilmahaasi ninkaasi iska diiday ee yidhi aniga waxa weeyaan anigu maan dhalin qofka zino ku sheega ee yidhaahda weladkani waa waladu zina waa aabihii uu iska diiday qofka yidhaahda xadulqadfa lagu dhufanaya hadduu bayano keeni waayo waxaana bayano keeni uu keeni waayo isaga sideetan jeedar ba lagu dhufanaya waayo waayo soo kan aabihii iska diiday ee yidhi waxa weeyaan anugu mamaan dhalinba aabihii ba diidayba maaha sababta maxay marka waxaa dhici karta inuu been sheegayo oo ilmihiisi uu yahay waxaa dhici karta inuu ruu sheegayo oo gabadho ay been sheegayso labaduba way dhici karaan wax cadba lama hayaba marka maadaamayna caddayn laguma tuuri kareen maha zina laguma tuuri karo waay imisana hayna afar ka shanaadna waxay wa taxriimu cala alabad xaaraannimo abadiya wey weligood iyo allahood noqon maayaan markaynu sheegshe tirinay dumarkii xaaraanta ahaa nikaxa xaaraanta ku ahaa imise ka sodhigna ahayd labiyo labaatan mid bal ku darna soma ahayn maxay tahan ku darnay licaanka som ti nacam mulacanada soma ahayn waa kan haddaba ataxriimu ala ataxriimu cala alabad weligood xaaraan bay weligood xalaal suu noqon maayaan taxriimka xaaraannimadu waa abadi xaramnimada maxay kamid shantaa arrimood baa ka dhashay wayasqudu alxaddu canha iyadana xadku waa ka dhacaya bian taltacina inay licaantanto licaanka la timaado ayuu kaga dhacaya oo fa deetana markaasi ay tidhaahdo iyaduna maxay odhanaysaa ashhadu biاllah ina fulaanan haadaa hebelkani la min alkaadibiin kuwa beenta sheegay inuu ka mid yahay beenaala yahay baan ilahay markhaati gelinaya fii ma ramaani bihi wuxuu igu tuuray oo min azina zina ah waxa uu igu sheegay ee zina ah inuu been sheegaya baan ilahay markhaati gelinaya waa dhansa arbaca maraat afar jeer bay idin ku celinaysa oo ilahay baa wuxu uhi wayadraw canha alcadaab wayadraw canha alcadaab an tashhada biاllaahi arbaca shahaadaati inahu la min alkaadibiin wاlkhaamisata ana gadb اllahi calayha haye ku dar ana gadb اllahi calayha in kaana min asaadiqiin saas u odhanaysa marka sidaanu tilmaanay ee ninku ashhadu biاllah ashhadu biاllah inii la min asaadiqiin iyadun ba iyaduna odhanaysaa ashhadu biاllah inahu la min alkaadibiin ina fulana haada shardi maha waa laga tegi karaa waayo nasku aayadda qur-aankaa qaabka loogu dhawaaqay ayaddu qoranku wa inoo sheegtay aayad maxaa inoogu yaalla waxay odhanaysaa an tashhada bilahi arbaca shahaadaatin an tashhada bila an tashhada arbaca shahaadaatin billaahi inahu la min alkaadibiin maxaa intaas odhan karta lakin haddii ku darto un iyaduna waad sididkii hore kale waad sii caddaynaysaa ashhadu billaah ina fulanan haadaa hebelkani la min alkaadibiin kuwa beenta sheegi inuu ka mid yahay oo beenaale yahay ayaan ilahay markhaati gelinaya fii ma ramaanii bihi min azina waxaa igu tiro zina ah inuu been ku sheegaya arbaca maraad afar jeer intaa ku celinaysa ayadana wa fi lmarati alkhaamisati marka shanaad waxay odhanaysaa bacda an yacidaha alxaakimu xaakimku markuu waaniyo dabadeed oo uu sheego cadaab dunya ahwan min cadaab alaakhira uu waaniyo oo beentayna xaaraan tahay oo waxaan o dhan markaa uga warramo haddii ay markaasi kusii adkaysato waxay odhan doontaa wa calaya qadab llaahi wacalaya qadab ullah korkayga cadhada ilahay ha ahaato in kaan min asaadiqiin hadduu kuu runta shay ka mid yahay oo run uu sheegayo cadhada ilaahay korkayga ha ahaato marka halka waxa inagu yaalaa wacalaya gadab ullaahi waa ayadda qur-aankeed moogti ya wlkhaamista ana gadab allahi calayha in kaana min asaadiqiin marka adabku waa sifo ka mida sifooyinka ilaahay jala wacala ka sideeda loo qaray ahlu sunnuhu baabka sifaatka baabka sifaatka qaacidadoodu waxa weeyaan in ilaahay loo sugo subxaanahu wa tacaala wuxuu naftiisa u sugay rasuulkuna salى اllahu عalayhi waali wasalam uu ilaahay uu u sugay waa wa waa loo sugay min gayri taxriifin walaa tacqiil wa min gayri takyiifin walaa tamhiilin iyada oo aan la leexinaynin oo macnaheeda aan laga leexinaynin daahirka ah aan lana diideynin aan la kayfiyadeyneynin oo kayfiyad aan loo yeelaynin aan la shabahaynin oo makhluuqaadka aan lagu shabahaynin waad ka raaxaysanaysa marka sifaadka ilaahay waa sidaas wax kastoo ilaahay naftiisa u sugay oo sifooyina oo naftiisa uu ku sifeeyey waa loo sugay qaacidadan ood maranaysaa waa mid la diidi maayo oo la odhan la odhan maayo hadda ilaahay sifadan ma leh lana taxriifin maayo la leexin maayo oo la ta'wiilin maayo oo sifadan la odhan maayo micnaheedu waxa weeyaan macnaha kale weey mink minkan qadabkan oo kale oo caleyh qadabla qadabka lagu macnayn maayo iraadat lintiqaam iraadat intiqaam waxa weyaan aargoosi inuu ilaahay ka aargoosto weeyaan taasaa la dhahda qadab ba saasay maya qadabku waa cadhadii wey sababta markaa horta la taxriifin maayo sidoo kalena la kayfiyadin maayo qaab loo yeeli maayo sidoo kalena makhluuqaadka lagu shabihi maayo oo sifadan ilaahay uu leeyahay lagu shabihi maayo makhluuqaadkiisii loo ekeysin maayo sifadani cadhadan waa cadhada makhluuq oo kale la odhan maayo ilahay naftiisa wuxuu ku sifeeyey sifaat daatiya asifaat alkhabariya adaatiya iyo sifaatka ficliga ah almutacaliqati bimashiiatihi intaba waa la sugaya siduu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu naftiisa ugu sugay baana loogu sugaya ugu sifeeyey iyada oo waxa weeyaan tanziihna ula socdo lagu hufayo waxaa aynu soo sheegnay oo dhan ilahi naftiisu wuxuu usugay waxa weeyaan sifaatka daatiga weji buu usugay wayabqa wajhu rabbika duljalaali wاlikraam ilahay laba gacmood ba naftiisa usugay bal yadahu mabsuuqatan yunfiqu kayfa yashaa hadda soo ma aragti maa manacaka an tasjuda lima khalaqtu biyaday marka waa la sugaya waynu sugaynaa inuu ilaahay laba gacmood leeyahay baa la sugaya weji ilahay leey waa la sugaya laakiin ma leexinayna ma odhanayna wayabqa wajhu rabbika halkan waxaa logala jeedaa ilaahay daatadiisaa loogala jeedaa maha macnaheedu wejigi maaha weji maaha ma odhanayna lama taxriifinayo sideedaa loo daynaya ma kayfiyadeynayna maya kayfiyaddeedna kayfiyadna lama sheegi maayo waa kayfiyadda maba garananaba makhluuqaadka lagu shabahayaa maya idaafadii ilaahay loo idaafeeyey baa kutusinaysa inuu ilaahay la gaar yahay oo aan makhluuqiisi aanu shabahayn hadda soo marat lana diidi maayo la inkiri maayo kadalika sifaatka ficliga oo tana ay ka mid tahay wa caleyhi allah adabka adabkaas ka mid yahay iyaduna waa la sifaatka ficligiina waxay la xidhiidhanaan mashii'ada ilaahay iyo la xidhiidhaan waxaa ka mid a kalaamka wa kalama allahu muusa takliiman nabiy llaahi muuse ilahay la hadla ilahay waxaan ku sifaynaynaa sifat lkalaam kalaam ilahay waynu sugayna ilahay waa hadlaa nebi muuse la hadlay calayhi salaatu wasalaam nebi moxamed buu la hadlay o nebi ibrahim buu la hadlay oo maalinta qiyaamaha ayuu ilahay la hadlaya dadka muminiinta qofku doonu ilahay la hadlaya markuu doonu ilahay la hadlaya qaabku doonu ilahay la hadlaya waxaa la qiraya nuzuulka soo degitaanka rasuulka calayhi salaatu wasalaam bay noo sheegay yanzilu rabbuna ilaa samaa اdunya ilaahay waa soo degaa samadan addunyadu ilahay u soo degaa marka waxaan ohan waa soo degaa hadda marka lagu weydiyo lagu ha siduu usoo degaa sideebuu usoo dega waa kayfiyadii kayfiyadii wayn anfinay soo maha ilah kayfiyad loo yeeli maayo waxaan kayfiyadda ma garanayo inagu kayfiyada lama garanayo innaga waxaa inaloo sheegay nuzuulka inuu ilaahay soo degayo waa inaloo sheegay laakiin qaab usoo degayno lama sheegin istiwaaga waa inaloo sheegay qaabka istiwaagu noqon inalo sheegin kayfiyadda ma garanay marka kayfiyadda waa majhuul waa imaam maalik yidhi raximah اllah alistiwaa macluumu wاlkayfu majhuulu wاsu-aalu canhu bidca kayfiyaddu waa majhuul lama garanayo kayfiyadda shayga waxaa lagu garta saddex shay waa qaacida muhiim taana la soco shayga kayfiyadiisa waxaa lagu ogaadaa un shayga qaabkiisa haddaa lagu dhaha shaygan qaabay oo qaabkiisa sheeg saddex arrimood baa lagu ogaadaa waxaad ku ogaan in shayga laftiisii aada aragtay wixii aad aragtay kayfiyadiisa waad sheegi kartaa oo kayfiyadoodu yeeli kartaa karta qaabkiisu waa noocaas ilan waad aragtaybe marka labaadna waxa weeye shayga shay la mid ah oo aada uga qiyaas qaadatid in uu jiro oo aada aragtay deetna shaygii haddaa laguudiy wa wa kanoo kale weeyaan oday qiyaas qaadanaysa ka saddexaadna waxa wey in lagaaga warramo khabar saadiqa inuu kaaga warramo oo ku ihahdo qaabkiisu waa nooca iyo nooca iyo noocaaso war baad haysata waa laiga warrami baad le anuman arkin lakin wa laiga warramo saddexdaa midnaba kuma hayno waxa weeyaan sifaadka ilahay ilahay maynaan arkin subxaana wa tacala hayb ka rumaynay ilahay wax la midihiina ma jiro laysa ka midli shay-un wa huwa asamiicu albasiir khabar saadiqahoo khabar qur-aanka ku yimid Ah, sida oo kalena sunaduna ku yimid oo kayfiyaddii tilmaamayaana ma jiro mar hadday caynkaasi ay tahay kayfku waa majhuul lama garanayo laakiin sifada waa la sugaya siduu ilahay naftiisa ugu sugay yaa lagu sugaya ilahay naftiisa cid uga aqoobada ma jirto qolada diideysa ee taxriifinaysa ee macnaha leexinaysa ee firaqa ah ya sababtay u leexinayaan kuwa ta'wiilinaya sifooyinka oo dhamaystiran dhammaantood anfinaya waa taciil wa lafteeda macnaheeda oo la leexiyay waa nooc min ataciil leexinta ay leexinayaan sabab bay leedahay sababta u leexinayaana waxa weeyaan tashbiih bay ka cararayan imanka nimanka ashaacirada oo kale ashcariyadu sifooyinka ilaahay sifaadka dhammaan way taawiiliyaan marka laga reebo toddoba sifo oo ay u bixiyeen aifaat ama ma ifaat macaani ifaat macaanina yhahda aifaat caqliya ifaat caqliya waxa loogu bixiyey caqligaa sugay qabla naql caqligaa sugay hadda ma aragta sifooyinkaa laftooda dariiqaday u sugeen sax maaha waa qalad sababtoo ah waxay yidhahdeen caqligaa sugay hadduuna xataa naqligu un kusoo arorin caqliga sugayaba caqligu majaalku ma laha ka waba majaalku ma laha naqliga ayaa ka horeeya oo ah daliilka kitaabka qur-aanka iyo sunnada rasuulka caleyhi isalaatu wasalaam inta kale way tawiiliyeen way tariifiyeen kuwa laftooda si saxa uma uma uma qirayaan oo si saxa uma sugayaan sababta keentay waxa weeyaan inay u ta'wiiliyaanna waa maxay sababta waxa weeyaan tashbiih bay ka carareen intii tashbiihi ka carareen bay waxay ku dhaceen tacqiil marka iyaga laftoodu hadda markii hore tashbiih bay ku dhaceen ogow markii tashbiih ku dhaceen bay tacdiil kala yimaadeen shabbaha awala uma caala aaniya ashcarigi ka ashcarigihii marka hore horta tashbiih buu leeyihi sifadan ilaahay uu leeyahy makhluuquu ku shabahay dabeetana uu ka cararay oo waa uu markaa meeshii uu ka saaray gebigeedba uu tacdiiliye uu diiday oo siduu tashbiih ku dhacay maskaxdiis markiiba waxa kusoo degdegtay sifadan haddaad sugtid makhluuqa iyagu ekaanaysa cadho haddaad ilahay u sugtid cadhadii makhluuqay shabahaysa bay la mid tahy haddaad ilahay weji u sigtid wejigii makhluuqa ayaa meesha ka dhalanaya haddaad ilahay gacmo u sugtid gacmihii oo kalaa ka dhalanaya makhluuqiibuu shabahaya oo jaarixay noqonaysa markaas maskaxdiisii waxaa kusoo degdegay markiiba tashbiih baa ku dhacay deetna waynu ka cararaa markuu ka cararayna sifadii sideedii waa inkare waa diiday waa tawiiliyey marka waa inkar markaa tashbiih ayuu markii hore ku dhacay markii dambena wuu diiday ahlu sunnuhu laakiin bal hadda u fiirso sida raaxada badan leh waxay idhaahdeen makhluuq ilaahay ma shabaho ilahay ba wuxu laysa kamilihi shay sifada waa la sugaya wa samiicu lbasiir halka hore ilaahay wuxuu diiday in makhluuqaadkii ya inuu shabaho meesha lagu diiday xagga dambe ilahay naftiisu wuxuu sugaa samcu walbasar sifada waad sugaysaa makhluuqana ma waaba intaasba gebigeedaba waa ilaahay waa loo sugayaa makhluuqaadkiina ma shabahayo lagumana shabahayo isku midna maha laskagamana qiyaas qaadan karo saasaa lagaga raaxaysanaya marka sifaadka ilaahay subxana wa tacala qaacida waa caynkaasi waana kolle baab waasica ahlu sunnuhuna firaqa oo dhan way ku khilaafeen firaqa oo dhan way ku khilaafeen firaqa oo dhan way ku baadiyoobaan halkaas wa min baynihim alashaacira ashaacirada laftooduna ay ka mid tahay iyagu waa muctasiladiina waxay dooneen inay radiyaan ya oo yidhahdeen muctasiladii baa aynu radiyeyna haddana ta wixii muctasiladu ay ta'siiliyeen bay iyag laftooda la yimaadeen mut ictizaalka laftiisa bay qaateen masaa-il fara badan bay iskaga mid yihiin kuwa la ta'wiiliye oo dhan waa iskaga mid muctasilana way ta'wiilisay iyaguna way ta'wiilinayaan muctasiladu tafsiir bay u saareen tafsiirkay saareen laftiisay qaateen ayaguna markaasay ku tafsiiriyeen muctasiladu waxay qabaan qur-aanku inuu makhluuq yahay ashaaciradu waxay qabaan qur-aankan aynu aqrinaa aynu haynaa inuu makhluuq yahay waa isku mid wax farqiga uma dhexay bay lahay xataa abulmacaali juwayn isagu wuxu khilaafka annagii muctasilada noo dhexeeya qur-aanku waa khilaaf lafdiya ma khilaaf lafdiya weeyaan bimacnaa tasmiyada magacun baan isku khilaafnay une xaqiiqadaas kaga mid baan siday u leeyihiin qur-aanku iyagu waa makhluuq u leeyihiin baan anaguna ictiqaadsan in qur-aankan aynu aqrinayna in horyaalla uu makhluuq yahay way caddaynba taas marka iyaga muctasila waa isku mid welibana ashaacirada mutaakhiriinta ma ashaacirada isku wada jirteen kuwii hore maaha kuwa dambe abulmucaani juwayna laga soo bilaabo intii dambe ayaa waxay noqdeen qoladaasi marka baabkan ictiqaadku waa baab aada u muhiima waa baabka ay ku kala baxeen firaqa iyo ahlu ay ku kala baxeen ya firqii ahlu sunnuhu ka kala baxeen sidaa daraaddeed qofku inuu ictiqaadka uu si fiican u daraaseeyaa caqiidadii sunna waljamaca atbaacu salaf caqiidadii salafka in uu daraaseeyaa waa muhiim wax fara badan baa u kala caddaanaya wax badan buuna ogaanaya weyneynta ilaahay uu weyneynaya baa ku xidhan hadda ma aragta marka in aad aada u daraaseysiin caqiidadii salafka in si fiican loo aqisto oo qofku wakti badan uu siiyo waxyaabaha kale oo dhan inuu ka horreysiyo culimada ka berreysan waa culimada ahlu sunnaha ee muctaqadkoodu saxda uu yahay ee lagu kalsoon yahay ee caqiidadii salafka daraaseynaya aqriyaya dadka u dhigaya kuwaasa laga baranaya cilmiga guud ahaan cid walba lagama barto haddaad cid walba aad istiraadad ka baro oo ahlulbidca aada u tegtid ya wuxuu ku siinayaa malab sun buu kugu daray haye san noqonaysa marka sun marka lagugu daro malab buu ku siiy sunna kugu daray haye malabku waa macaan sun baa la socota laakiin suntuna qofka way dilaysa ahlulbidaca wax laga barta waa saas ninka ahlulbidac wax ka baranaya ama dhegaysanaya duruustoodii xaadiraya amaba dhegaysanaya waa nin malab sumaysan cunaya wey waa ku dhimanaya marka culimmada ahlu sunnahe muctaqadkooda lagu kalsoon yahay caqiidadii salafka aqriya baad ka beranaysa kuwa kale waa iska ilaalinaysa beledkeennan culimo wanaagsan baa aqrida ninka halkan waxayna nagu akhriyaa waxaa akhriyaa sheekh cabdillahi sooma wuxuu ka mid yahay culimada aadka ugu aqoonta badan baabka ictiqaadka ahlu sunnaha aad buu markaa wa ugu fiican culimada ugu wanaagsan buu ku jiraa ee baabkaasi itqaaniyay ku takhasusay waxaa kale ka mid a culimada waaweyn sheekh cabdilkariim sheekh bdilkarim xasan xuush xafidahu اllah waa culimada aadka u waaweyn weyaan waa caalim weyn wa jaliila dadka soomaalida u malayn maayo qofka aqoon badan intaan arkay aanu inuu jiro waana alqaasi wadaani uu garanay raggaasi waxay ku barayaan oy ku waxay ku barayaan ood ka baranaysa caqiidadii salafka waxayna ku tusinayaan dariiqadii salafkana ku marinayaan waxay kuu marinayaan casharadii salafka waxayna ku marinayaan dariiqii salafka iyaga dambada qabsa hadda uu ka baro waxa kalena iska ilaali haddii kale suntaad cunto marka dambe kuusa bixi doonta deetana baktigaaga meelaha laga qaadda soo marka caqiidada si fican oo barto ahlu sunahana laga barto culamada waaweynna adin tilmaamada si fican oo barto insha allahu tacala marka halkaasoo kale ina la yargashay sifadaasi kutubta shuraaxda ah, sababta wax kale maaha shuraaxda kitaabka sharxaya qaar ka mida ayaa wacalay qadab ullahi marka sharxayaan iyo iraadat lintiqaam bay ku fasirayaan way ta'wiilinayaan marka dariiqada ashaacirada ay marinaya dariiqada ashaacirada ay mariyeen way ta'wiiliyeen ta'wiilkuna de waa inagaa tilmaano lama ta'wiilinay baan yidhi waay faslun wاlmuctadaة calى darbayni mutawafى canha wagayru mutawafى canha wاlmuctadatu gabadha cido tirsanaysa calaa darbayni laba qaybood bay ahaatay mutawafaa canhaa gabadh laga dhinto ninkeedu ka dhintay o gayru mutawafaa canhaa gabadha markaasi aan laga dhimanin falmutawafaa canhaa gabadha laga dhintay in kaanat xaamilan hadday xaamilo tahay fa ciddatuhaa ciddadeedu biwadci lxamli xamliga dhigitaankiisa ayuu ahaaday wain kaanat xaa'ilan haddayna xaamilo aynay ahaynna fa ciddadeedu arbacatu ashhurin afar bilood weeyaan iyo wa tobanin habeen wagayru mutawafaa canhaa gabadhii markaasi aan laga dhimanin ee la furay in kaanat xaamilan hadday xaamilo tahay fa ciddadeedu biwadci lxamli waa xamliga dhigitaankiisa wain kaanat xaa'ilan haddayna xaamilo aynay ahayn wahiya iyaduna min dawaat alxaydi weeyaan kuwa xaydka u saaxiibka ahe fa ciddatuhaa ciddadeedu alaaatu quru saddex quri weeyaan wahiya qur'igu alathaaru uhuriyaasha weeyaan wain kaanat sagiiratan hadday tahay markaasi gabadh inan yar hadday tahay aw aayisatan ama gabadh dhiiggii ka quusatay hadday tahay fa ciddatuhaa ciddadeedu alaaatu ashhurin saddex bilood weeyaan wlmuallaqatu qabla dukhuuli bihaa gabadhii la furay intaan lala guurigelin ka hor laa ciddati calayha korkeedu ciddo muu ahaanin wax ciddo oo leedahay ma halkan sheekhu wuxuu nooga tilmaamayaa ciddada dumarka ciddo tirsada waa gabadh laga dhintay oo tirsanaysaa ciddadii dhimashada koow iyo gabadh marka wax weeyaan la furay labadaas qabsamayaa gabadha laga dhintay ee ninkuu ka dhintay intay ciddo tirsanaysaa waxay u qabsamaysaa ciddadeedu waxay u qabsamaysaa inay xaamilo tahay iyo inay xaa'ilo tahay xaamil iyo xaa'il way iska soo horjeedaan xaamil uur bay leedahay xaa'ila xaa'iladuna waxa weeyaan iyaduna waa uur ma leh ah. hadday xaamilo tahay afar bilood iyo toban habeen waladiina yutawafawna waladiina yutawafuna minkum wayadaruuna أزwaaجa yatarabasna بأnfusihina arbacaةa أshhuri ashر wa casharan arbacata ashhur wa cashra marka afar waxa weeyaan wa wa wa ha miyaan qalda halkaa aan ku celiy aan ku yar celiya halkaas gabadha marka laga dhinto hadday xaamilo tahay iyadoo uur leh haddaa laga dhinto cidideedu waa biwadci اxamli wulaat اaxmaali ajaluhuna an yadacna xamlahuna ilmaha caloosha ku jira markay umusho ayay ciddidii dhammaanaysaa ama ha dhawaato ama ha fogaato ninkii baa dhintay maanta ya saakuu dhintay waa la aasay caaway umushay ka warrama ciddidii ma dhaanto so dhamaan ya ay dhamaanto waa biwadci اxamli lix bilood bay ilmihii caloosha ku lix bilood dabadeed ninku marku lix bilood kabacdi baa iyo umushay intaa lixdaa oo dhanba ciddadu way tirsanaysaa waay marka waa biwadci lxamli ama ha dhawaado ama ha fogaado maxaa hadhay iyada oo aan xaamilo aan ahayn waa afar bilood iyo toban habeen aayadda qur-aankaaba hadeerta aynu aqriyayni bay inoogu dalila yatarabasna bianfusihina arbacata ashhurin wa casharan halkaa ino dhig taas dumarka la furo ayaa inoo soo hadhay dumarka la furo waxaynu u qaybinaynaa laba dumar lala guri galay iyo qaaraan lala guri gelin gabadha haddii la furo iyadoo aan lala guri gelin ciddaba male famaa lakum calayhina min ciddatin tactaduunaha ciddaba male weya iyadu ya ayuha aladiina aamanu ida nakaxtum iminaat uma طalaqtumuuhuna min qabl an tamasuuhuna famaa lakum calayhina min ciddatin tactaduunaha cidda male halkaa dhiga yadan taas waa te waa gabadhii la furay qabla اdukuuli biha maxaa soo haray gabadhii la furay bacda اdukuul iyaduna waxay u qabsamayaan laba inay ta min dawaat اlxayd iyo inaan ahayn si kanu dhigana cafwan iyona waxaynu qabina horta marka an yadacna xamlahuna haddaynay xaamilo ayan ahaynna waxaa loo sii qaybinaya laba inay tahy min dawaati اlxayd iyo ina inaan ahayn haddii min dawaati اlxayd ay tahay waa alaaثatu quru quriguna waa uhriga weyn haddayna min haddayna ahayn min dawaati اlxayd haddaynay ahaynna inantii yareed oo kale dhiigga aan gaarin iyo gabadhii dhiiggii weynaatay dhiig ka quusatay oo kale waa saddex bilood ciddadoodu walla iyo isna min almaxiidi min nisaa'ikum in irtabtum facidatuhuna alaaata ashhur waaba intaa markas ma dhamastiray nin ku celiya u istaag hay dumarkan ciddada tirsan imsaa loo qaybinaya waay mid laga dhintay iyo mid la furay gabadha laga dhintay inay uur leedahay iyo inaan lahayn hadday uur leedahay waa uurkaa ina dhigto ko haddayna lahayna arbacata ashhuri wa cashr sax wey kii laga kii la fura hadhay marka gabadh la furay in lala guri galay inaan lala guri gelin haddaan lala guri gelin cidda male haddii lala guri gelina waxay uqabsanaysaa inay uur leedahay inana lahayn hadday uur leedahay waa biwadci lxamli haddayna lahayna iya labau sii qabsamaya ina min in min dawaati alxayd tahay markaa halaatatu quru haddayna min dawaati alxayd aan ahayna waa alaaata ashhur fariid waaba intaaba intaas quriguna waa uhriga wey gabadha duhrigaasa lagu furaya dabeetana xaydka saddexaad markay gashaay ciddad ciddadii dhamaanaysa maala wuxuu noqonayaa iyadoo daahira baa la furay dabeetana xaydka kuxiga waa kow haddana way daahiroobaysaa haddana xayd kuxiga waa laba haddana way daahiroobaysaa saddex duhri hal ku dhamaan soo duhrigaa saddexaad markuu dhamaado ay gasho xaydka afraad saddexaad markay madaxa la gasho ciddadii way dhamaatay ciddadii way dhamaatay marka aladhaar qurigu alaaata qurub ilaahay inuu wuxuu noogu sheegay alaaata qurub samayn aayadda qur-aanka ya a alaaata quru alaatat quruaas qurigiiba duhrigiy waa isku khilafan culimada waa duhriga wey adabaan soo dulmar haddaba wlmuctadatu calaa darbeyni laba qaybood bay ahaatay mutawafaa canhaa gabadh laga dhintay iyo ayr mutawafaa canha iyo mid aan laga dhimanin falmutawafaa canha gabadhii laga dhintay in kaanat xaamilan xaamila hadday tahay facidatha biwadci lxamli cidadeedu waa wadcu lxamli wey xamliga dhigitaankiisa wain kaanat xaa'ilan haddaynay uur lahaynna facidatuhaa ciddadu arbacatu ashhurin wa cashrun weeyaan waayru mutawafa canha gabadhii markaasi aan laga dhimanin waa la furay marka in kaanat xaamilan hadday xaamilo tahay faciddatuhaa biwadci lxamli wain kaanat xaa'ilan hadday tahay wahiya min dawaati alxaydi faciddatuhaa cidadeedu alaaatu quruu qurigiibuu kuu fasiro wahiya qurigu waxa weeye aladhaaru duhriyaasha wey wain kaanat sagiiratan hadday tahay inan yar aw aayisatan ama gabadhiigii ka quusatay faciddatuhaa halaaثatu ashhurin weeyaan wاlmuطalaqatu gabadha la furay qabla dukuuli bihaa intaana la guri gelin ka hor laa ciddata calayha cidda ma leh wa ciddat اlamati marka halkaa aynu soo sheegnay waa gabadhii xorka ahayd ciddadeedii ya addoontii baa hadhay wa ciddat اlamati bilxamli ciddada markaasi addoonta xamligu gabadh addoonta xamliga leh uur kale ciddadeedu ka ciddati lxorati oo kale wey gabadha xorka ah ciddadeedu wey <clears throat> addoonta xamliga leh ya ama ha laga dhinto amaba ha la furee waa ka ciddati lxorati wey gabadha xorka ciddadeeda oo maxay ahayd gabadha xorka ciddadeedu biwadci alxaml maxaa u daliila wawulaat laxmaali ajalhuna an yadacna xaml wbilaqraai quriga muu sheku nagu soo fasiray uhriga marka kuwa uhriga tirsada waa kuwe waa min dawaati xayd soo mahayn wabilaqra'ina an tactada inay tirsato biqur'ayni laba qur'i gabadhi orka mise tirsanaysa saddex qur'i iyadu maxay tirsanaysaa laba qur'i waxay ahayd inay kala badh noqoto soo mahayn saddex kala midii bar bu noqonaya so maha marka kasriga waa la raacinaya marka laba loo buuxinaya labaa loo buuxinaya wabishuhuuri bilo boqolo bil tirsan yaa jira hay adiga ha adiga hahe waa kuwey haye alaayisatu wاsagiiratu maxay tirsanayeen bilo imise bilood ba hahayn kala badh adiga adiga sheekh sheekh subana fadhiso lugaha laab laab lug lugaha laab haye kala badh ya hal iyo badh hal iyo maxay ya ha bil iyo shan toban waa kan muxuu ku waa bishuhuuri can ilwafaat ha e, waxaa kale aa e, shuhuurka tirsan ee waxa weye gabadhi laga dhintay sooma iyadana imise afar bilood iyo toban soo maha afar bilood toban ki baa lakala barhaya maxay noqonaysaa laba bilood iyo shan waa kan waa bishuhuuri can ilwafaati dhimashadana marka biraha laga tirsanaya waxay tirsanaysaa an tactada inay tirsato bishahrayn iyo laba bilood iyo khamsa layaali wa can ialaaqi alaaqiina an tactada inay tirsato bishahrin wa nisf bil iyo badh fain ictadat hadday tirsato bishahrayni halka bil iyo ka tahy bilood hadday tirsatana kaana awlaa sidaasaa fiican ana dee buluhu waa bedel aqra qur'igiibuu bedelkay marka mar haddii gabadhii xorka ahayd saddex bilood ay tirsanaysay saddex quri bedelkiisii saddexdii quri laba quri waan ka dhignay in laba bilood laga dhigaan way ficantay lakin haddii uu kala barhbayaa len ayada haddii marka waxa weeyaan bilyo barh ay tirsatana dhib male halkaasaan ku daynayna wsala allahu waslama wbaaraka calaa muxamed wcala alih wasaxbi ajmain